الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد من اعتق ruuxii xoreeya shirkan qayb oo lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoon dhexdiisana ugu sugnaatay oo fa kaana uu ahaaday lahu isaga maalun xoolana ay u ahaadeen xoolahaasoo yabluqu gaadhaya samana alcabdi addoonka lacagtiisa gaadhaya quwima waa la qiimeynayaa addoonka qiimata cadlin qiimeyn cadaaladeed ama cadaalad qiimeynteed ayaa la qiimeynaya fa actaa markaa wuxuu siinayaa shurakaa'ahu nimankii la lahaa addoonka dadkii addoonka la lahaa wuxuu siinayaa xisasahum qaybahoodii buu siinaya wa cataqa wuuna xoroobayaa calayhi korkiisa alcabdu addoonkii baa ku xoroobay wailaa in lam yakun lahu maal waayo ilaadu halkaasay noqonaysa wailaa hadduusan xoolo lahaynna addoonka qiimihiisa gaadha faqad cataqa waa xoroobay minhu addoonka xaggiisa waxaa ka xoroobay maa cataqa wixii xoroobay baa ka xoroobay intii kolba xorowday baa ka xoroobaysa intiisa kalena waa addoon weeyo macna muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray jimlada dambe wailaa faqad cataqa minhu maa cataqa jimlada rafcigeeda waa laysku khilaafsan yahay culimada badankoodna waxay qabaan xadiidka marfuuca bay ka mid tahay qaarna waxay leeyihiin mehe waa mawquufo xadiiska ka mid maaha bay leeyihin ayib xadiisku wuxuu faa oo inoo sheegaya haddii ay dhacdo addoon laysku leeyahay oo dad ka dhexeeya inuu dadkii isku lahaa mid ka mida uu qeybtiisii xoreeyo oo yidhaahda addoonka anugu qaybtan ku lahaa waa xor ruuxaasi addoonka xoreeyey laba mid waay addoonka qeybtuu ku lahaa buu xoreeyey laba mid waay addoonkaasi xoolihii qiimihiisa markii laydhaha la iibiyo qiimihii uu suuqa ka joogay xoolo dhan inuu haysto iyo inuusan haysanin baa loo kala qaadaya hadduu xoolo dhan qiimaha addoonka hadduu haysto addoonkii waa xoroobahayaa nin walbana wuxuu u celinayaa wixii addoonka uu ku lahaa qayb ahaan wixii kaga soo hagaagaya hadduu ulus lahaa hadduu nis ku lahaa hadduu sudis ku lahaa adoon walba wuxuu nin walba oo dadka isku lahaa ah shariik walba wuxuu lahaa buu siinayaa addoonkiina isaguu ku xoroobayaayo sidaasuu xornimadiisa ku qaadanayaa welihiisana isagaa yeelanaya welihiisa isagaa yeelanaya haddii uusan addoonka qiimihiisa wax gooye uusan haysanin oo xoolo uusan haynin addoonkii waxaa ka xoroobaya qaybta uu xoreeyey intiisa kalena addoon buu ahaanaya maalan saddex bay ku lahaayeen qaybtiisii buu xoreeyey si simanna way u lahaayeen xoolo uu raggii u celiyana ma hayo isaga qaybtiisiioo hulus u dhigan baa xoroobaysa labadii qayboodoo kalena addoonnimu baaqi ku ahaanaya waana addoonka loo yaqaano mubacadka ay dhahaan mubacad yacni qaybtii qaybna xor buu ka yahay qaybna addoon buu ka yahay goormuu sidaa noqonayaa sidaa wuxuu noqonayaa markii ninka qaybtiisa xoreeyey uusan heli karin dadkan lalahaa waxoodii inuu u celiyo siiyo markuusan heli karin waay hadduu heli karo soo maaha addoonku waa xoroobayaa isagaa xoreeyey isagaa welihiisa yeelanaya ayaguna waxoodii buu celinayaa shirkadda wixii ay ku lahaayeen isla addoonka suuqaa la geyn waa la qiimeynaya waa la qiimeynayaa suuqaa la fiirinaya isagoon siyaadana la saarin laa waksa walaa shatat sida riwaayo kale ku timi qiimaha suuqana laga nusqaamin maayo laguna siyaadin maayo intaasuu goyn karaa baa la leeyahy intii adigu meeqaad ku lahayd ninkaagana xoreeyeyo ulus baan ku lahaa kama soo qar saddex meelood meel ayib ninkanna meeshiisii u celi kanna meeshiisii u celi adoonkiina waa xoroobay bas aday qaybtaadi wada xoroysay aduna kugu wada xoroobay man saasuu xadiikutusayb <coughs> man actaqa ruuxii xoreeya man actaqa ruuxii xoreeya shirkan qayb oo lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoonna ugu sugnaatay qaybtiisii buu xorey qaybtaasi ama ulu ha noqoto ama nis ha noqoto ama sudus ha noqoto adiga qeyb ka mida waa oo fa kaana uu ahaaday lahu kaawa xoreeyey maalun xoolo uu ahaaday xoolo oo dhan ma haddana xoolahaasoo yabluqu gaadhaya amana alcabdi ay qiimata alcabdi waa addoonka qiimihiisuu gaadhi karaan xooluhu haysto qawima markaa waa la qiimeynayaa addoonkii qiimata cadlin cadaalad qiimaheed baa la qiimaynaya qiimayn cadaalad ah oo siyaadana aan wadanin nusqaanna aan wadanin sicru suuq baa la yidhahda suuqaa la geynaya suuqaa laga soo qiimaynaya kadibna fa actaa wuxuu siinayaa shurakaa'ahu dadkii addoonka la lahaa xisasahum qaybahoodii buu siinaya ah, qaybahay sihaamtay ku lahayn qaybahay ku lahayn buu siinaya markuu siiyo wa cataqa wuu xoroobayaa calayhi korkiisa alcabdu addoonkiina waa ku xoroobaya korkiisu ku xoroobe maxaa laga wadaa isagaa xoreeyey weeye walahana isagaa yeelanaya ilaa xoolo gaadha hadduusan haynin qiimaha addoonka faqad cataqa waa xoroobay minhu addoonka xaggiisa waxaa ka xoroobay maa cataqa wixii ka xoroobay oo intee ah intii isagu uu lahaa ah intii ragga kale lahaayeenna addoonku wuxuu ku baaqi ahaanayaa addoonnimo sidaana waxaa ku tegay imaam maalik shaafici iyo axmed iyo jumhuur culamaa baa saa ku tegi ayib waxaa khilaafsan ninka la yidhaahdo awsaaci abu xaniifa iyo isxaaq oo iyagu riwaayadan dambe soo socota ayay deliishanayaano waxay leeyihiin maya addoonku sidaa ma noqonay walahumaa waxaa u sugnaaday lahumaa bukhaariyo muslim waay walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim can abi hurayrata xaalay ka wariyeen radi allahu canhu inuu nebigu yuri sal ly waslam wailaa wailaada xaggee u noqonaysa wailaadu wailaadii hore xadiiska hore ku jirta meeshay u noqonaysay bay u noqonaysa wailaa in lam yakun lahu maalun yabluqu hamana alcabdi waa ah, addoonkii markuu qeybtiisa xoreeyey lacag addoonka qiimihiisa gaadhana ma haysto iyo xoolo gaadha wa ilaa hadduusan xoolaha haysanin qawima waa la qiimaynayaa addoonkii calayhi korkiisaa lagu qiimaynaya waa suuqaa laga soo qiimaynayaa dadka ahlul khibrada ah oo haakada ayib waa la soo qiimeeyey xoolihiin uu loo celin lahaa dadkan addoonka lala hela ma hayo maxaa la samaynaya marka quwima calayhi addoonkii baa la qiimeyn wastusciya waxaa laga dalbiya inuu shaqeeyo istusciya yani yutlabu minhu sacyu waay macana waxaa laga dalbayaa inuu shaqo galo oo xamaalo soo shaqeeyo ayra mashquuqin xaal uu yahay mid mid la dhibayo eyrkii xaal uu yahay caleyhi korkiisa ayra mashquuqin caleyhi isagoo lagu dhibaynin wey shaqada shardi waa yacni shaqo ka tan badan oo dhibaysa oo xaraj gelinaysa oo uusan keri karin isagoon loo daraynin waay waxaa laga dalbayaa soo shaqee laakiin shaqada soo shaqee laleeyahay waa shaqo uu kari karo ayra mashquuqin macnahaasa laga wadaa wastusciya waa laga shaqo dalbayaa hayra mashquuqin mid aan la dhibaynin xaalu yahay calayhi korkiisa wa qiila waxaa la yidhi ina sicaayata shaqa dalabka inuu shaqeeyo oo la yidhaahdo soo shaqee oo iska bixi wuxuu kugu laaban mudrajatun way mid xadiidka la dhexgeli mudrajatun mid la dhexgeli wey filkhabari xadiidka la dhexgeliy intan dambe waa xaafidka wata bukhaariyo muslim min xadiidi abi hurayra iyo markuu min xadiidi ibni cumar yahay farti baa u dhexeeya xadiidku ibnu cumare hore wuxuu yidhi ninkii qeybtiisa xoreeyey hadduu xoolo waayo addoonka intiisiibaa xoroobaysa intii raggani lahaayeenna addoon ahaan buu ku baaqi ahaanaya sooma mubaxan buu noqonaya xadiidka abuu hurayra markuu yahay ziyaaduu wataa marka siyaadadaasi waxa weeye addoonkii qeybtii xorowday mooyaane qaybaha dadka kale lahaayeene ee weli addoonka uu ka yahay waxaa la leeyahay shaqeeg shaqegal soo xamaal qoryo soo guro xamaalo wixii nimankani ay lahaayeenna iska bixi sidaana ku wada xorow ah, istusciyada sidaas waa xadiidkani marka ziyaadu wataa oo ah qeybta uu addoonka ka yahay addoon inuu sii ahaado ma ahe shaquu galayaa raggan kaletu wuxoodii u celinayaa saasuuna ku xoroobaya xaafidku marka wuxuu ina yidhi jimladan dambe ee sheegaysa inuu shaqo laga dalbayo ee aan xadiiskii ibnu cumar ku jirin jimladaa dambe waxaa la yidhi xadiiska ka mid ma ahee waa hadal la dhexgeliyey bimacnaa xadiiskii marfuucaha ah maaha ayaa la yidhi yuri xaafidku waqiila xadiidkan dambe lafdigiisu waxa weeye man actaqa nasiiban aw shaqiisan ruuxii qayb xoreeya fii mamluukin addoon dhexdii fa khalaasuhu calayhi fii maalihi addoonkaa inuu wada fakiyo oo wada xoreeyo isaga korkiisa wey xoolihiisana uu ku xoreeyo yani dadkii kale waa inuu xoolooga celiyo way macna ayib in kaana lahu maal waa hadduu xoole leeyahay way wailaa waa kaa marka wailaa dusi looga soo qabto wailaa quwima calayhi fastusciya bihi hayra mashquuqin calayh saas wey xadiidka dhamaystirkiisa marka jimlada dambe ee xaafidku inuu yidhi xadiidka waa la dhexgeliyo ruwaadda qaar ka mid a ah, dhexgeliyey baa la yidhi qiilu ka cabiray waxaa ku tegay inay mudrajatuha xadiidka ayna ka mid ahayn oo ruwaadda qaarkood ay dhex geliyeen ibn lcarabi abubakr ibn alcarabi abubakr ismaaciili ibn mundir khaaabi abubakr naysaburi alimaam albayhaqi istiscagaasi sidoo kale waxaa daciifinayay axmed ibnu xambal iyo afram iyo xaakim iyo khatiib albaqdaadi culimo aad u fara badan baa waxay leeyihiin jumladan dambe ee wastusqiya hayra mashquuqin calayhi waa jumla mudraja ragkaasoo dhan baa wada maray waxay leeyihin ma sugna inay sugantoo xadiidka ka mid tahay marfuuca ana rag baa maray culimmada xadiiska ka mid mida ah oo uu ka mid yahay bukhaari iyo muslim saas daraaddeed bay xadiiska isagoo iswatoo marfuuc wada ah bay sidaa ku wariyeen buhaari muslim baa ka mida ibn daqiiq ilciid baa ka mida alimaam zaylaci baa ka mida ibn xajar baa ka mida oo meelaha qaarkood isaguna caddeeyey xadiisku inuu wada marfuuc yahay wahaakada sheekh albaani baa ka mid ayib marka jimladaa dambe waa laisku khilaafsan yahay oo hadalkaasaa ku jira aimadii labadaasay u qaybsameen ayib xadiidka marka waxaa ka muuqda oo laga qaadanaya addoonku laysla leeyahay nin hadduu qeybkiisa xoreeyo xoraynta uu xoreeyey buu ku wada xoroobayaa sidaas oo ictaaqa naftiisa inay xornimadiisa keenayso sidaana waxa weye waa saxiix madhab imaam shaafici awsaaci iyo thawri iyo axmed iyo isxaaq iyo saaxiba abi xaniifa iyo bacdu maalikiya sidaa ku tegay mar hadduu mid qeybtiisa xoreeyo waa xoroobayaa bay leeyihi ictaaqaasu ku xoroobaya ayb shaafici iyo malik ilmashhuur iyo ahludaahirkuna waxay ku tageen markii uu iska bixiyo qiimaha markuu bixiyo raggii kala siiyo qiimahooda unba xoroobaya yani waxa masalada lasku haysta waxa waaye xoolihii wuu haystaa nin kari addoonkan saaxiibadii la leeyihiin xooluhu saaxiibadii ugu gudi lahaa qaybtooda wuu leeyahay addoonkii wuxuu yidhi qaybteedii xor bar tahay ma markaasaa labadii qaybood ma la xoroobahayaa mise ilaa uu ragga qiimahoodii u celiyo siiyo markaa unbuu xoroobaya goormuu xoroobaya labadaa ra'yi baa la qaba marka labadaa ra'yi ayaa la qabaa culimada qaar ka mid a ah, labada xadiid way jamcinayaan waa culimada sugaya oo xadiidka dhahaya qeybtiisa hadduu xoreeyo wuxuu ku bixiya qeybihii kalena raggii kale xoolahooda uu waayo wuxuu noqonayaa addoon mubacad ah oo qeybna xor buu noqonayaa qeybna addoon buu noqonaya xadiidkan dambe dhahaya ma ahe shaqee baa la dhahayaayo qaybaha kale iska bixiy waxay ku jamcinayaan culimmada qaarkood waxay leeyihiin oo imanayaan wixii qaybta ka xorowdayna wuu xoroobay qaybta kale laabanna waxay ku xidhan tahay inuu xoroobo inuu iska bixiyo wixii ku laabnaa marka xadiiska horena wuxuu tilmaamay inuu weli addoon yahay xadiiskan dambena wuxuu tilmaamay addoonnimadaas wuxuu kaga bixi karaa inta ku laaban inuu shaqaysto ayib inuu shaqaystaay ma waajibba inuu shaqaystaay ma laazimba waxay leeyihiin imaamuulbayhaqi iyo keyrkiiba khiyaarkiisay ku xidhan tahay war shaqayso iska bixi qaybta la qaybaha kaleeto oo sidaa ku xidhow haddii la yidhahdo markaana uu doorto raalli ku noqdo wuu shaqaysan hadduu yidhahdo ma ahe addoon baan iska idanaya mubacadana lagu qasbi maayo marka ka horena wuxuu ku tusay inuu addoon yahay kan dambena wuxuu ku tusay uun qaabkuu kaga bixi kari lahaa addoonnimada inta ku hadhay sidaasay marka iskama hor imaanayaan bay leeyihiin siyadan dambe xadiisku watay xadiiska lafaantiisu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري لا يجزي أما قدر أو أما أبا القدر ولد إلمه والده إلمه والدك أما أبا القدر laa yajzi uma abaalgudo waladun mid la dhalay waalidahu kii dhalay uma abaalgudo ilaa an yajidahu inuu helo mooye mamluukan isagoo la leeyahay oo addoon ah oo fa yashtariyahu markaa uu soo iibiyo oo fayactiqahu uu xoreeyo rawahu muslim baa wari yacni ilmo waalidkii abaalkiisa gudi kara ma jiro abaal waalid lama gudo weligaa haddaad si walba yeesho ood tuur isu yeesho ood si kasta u dadaasho waalid xaqiisa iyo abaalkiisa ma dhammayn karti ma gudi karti wuxuu nabi yuri sal ly aslam allaahuma waalidkaa oo addoona intaad aragto allah laleeyahay inaad soo iibiso oon markaa addoonnimada ka saartood xoraysa mooye ayb rawahu muslim baa wariy xadiidka xadiidka waxaa laga faaidaysa waxay isla ogolyihin ilmo inuusan waalidkii addoon u noqon karin waalidkaa ma addoonsan karto laakiin waxay isku hayaan ma marka gacantaada uu soo galo eed soo iibiseed la soo wareegto yuu tilqaa'iyan si toosa isagaaba isaga xaroobayaba soo iibintuuba ku xaroobaya mise wuxuu u baahan yahay markaad soo iibsatood la soo wareegto inaad adigu xorayso tidhaahdo xor baad oo wuxuu kaaga baahanyay inaad adigu xorayso mise hadduuba kugu soo wareegayba tilqaa'iyan markaaba waa xoroobaya taas isku khilaafsanya laakiin inuu xoroobayo ama adigu xoree ama la soo wareegiddiiyo kusoo wariddu kugu soo wareegay ha ku xoroobay waa xoroobaya macna taa hadal kama jooga macna lanna waalid ilmihiisu ma addoonsan karo wasay ku imaan kartaa waay bay ku imaan karta de waxay ku imaan kartaa waalidka waxaa dhici karaysa inuu adiguna aada muslim ahayd waalidkaana gaalays sooma suroori karta oo inta la dagaalamo waalidkaa lasoo qabsado isagoo gaala sidaana uu addoonsi ku galo adiguna ruux muslimoo xor ah ma dhici karta ayb waalidkaa oo addoono marka la leeyahay inaad ku dadaasho saad u xorayn lahayd waay ayb jumhuurtu marka waxay qabaan culimada badankood nafsu shiraa soo iibsiga shiraa keliya maaha shiraabuu kugu soo geli karaa siismuu kugu soo geli karaa wuxuu kugu soo geliyaa dhaxal buu kugu soo geli karaa wahaakada si alla siduu kugu soo galaa markuu ku galaba tos buu u xoroobayaabay jumhuurtu qabaan daahiriyaduna waxay leeyihiin may wuxuu u baahan yahay inuu xoreeyo ilmaha uu ku soo wareegay waa inuu yidhahdo waan xoreeyey ee iskama xoroobayo ayay daahiriyadu leeyihin ayb وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري من ملك روحي هنته oo yeesho wey daa raximin mid qaraabanimo u saaxiiba maxramin oo maxram ah fa huwa kaasi xurun waa xor ka aad yeelatay ee maxramka qaraabada ah ee haddana maxramka ku ah waa xor rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey warajaxa waxayna rajaxeen jamcun koox oo min alxifaadi culimada xadiidka ka mid a ah anahu xadiidkaasi mawquufun inuu yahay mid samura ku eg oo nabiga aan gaadhsiinayn sal ly aslam ayb alimaam ibn alqayim fii tahdiib sunan wuxuu yidhi xadiidkani wuxuu le shan cillo buuyi shan cillo ayuu u tiriyey xamaad ibnu salamaan la gooni noqday buu yihi waxaa iskhilaafay buu yihi xamaad iyo shucba oo shucbana xadiidku wuu irsaaliyey xamaadna wuu xidhiidhiyey shucbana ka xoog badan saciid ibn abi caruubaa khilaafay labadoodaba oo qataada can cumar ka wariyey isagoo qowlkiisa oo mawquuf ah maxamed ibnu yasaar baa wuxuu ka wariyey buu yihi mucaad can abiihi can qataada can alxasani qowlahu ah ikhtilaaf baa ku jira fii samaaci alxasan min samura iyadona maslaa horey usoo tilmaanay cilooyinkaas uu sheegay saas daraaddeed baa alimaam cali bn cabdillaahi bn madini wuxuu yihi xadiidkani waa munkar buu bukhaarina wuxuu ihi laa yaix ma asaxayo sheekh albanina fi lirwa buu ku daciifiyey wuxuuna yidhi xadiidka ciladiisu waa ikhtilaafuhum fii samaacin xasan min samura khilaafka ku jira xasanulbasri ma ka maqlay samura mise wax kama maqlin oo saddex ra'yi ku jiro khilaafkaas wey macnaha khaasatan wuxuu yidhi xasanulbasri waa mudallis xadiidkana wuu cancaneeyey marka cancanatu mudallis ee cillada xadiidka ee rasmiga ah, saasuuna daciif ku yahay adiiku marka xadiid sugan ma ahaa muxuuse tilmaamaya wuxuu tilmaamaya haddii ruuxa gacantaada soo galay ee addoonnimada kugu soo galeed milkiday uu yahay ruux qaraabadaada haddana qaraabadnimada u dheertahay inuu maxram kuu yahay maxramku maxaa la yidhaha waa dadkaadan guursan karin dadka uuna guurkoodu dhex mari karin waay eedan geyin wey maanaa ayb dadka noocaasoo kaleeta ah hadday gacantaada soo galaan iyagoo addoommo ah inay xoroobahayaanoo markaaba ay xoroobayaan ayuu xadiisku tusaya ayb saasuu faa hadduu sugnaan lahaa wa masale waxaa ka mid ah eh, maxramka waxaa la yidhahdaa dhanka aabba yan raggana way noqon kartaa ragga dumarkana way noqon kartaa macnaha oo maalan sida yani aabbaha oo kale iyo wixii ka koreeyay awowiyada iyo wixii sare ee ku dhalay caruurtaada iyo waxay dhaleen caruurtaada iyo wixii ka sitarmay walaalaha iyo caruurtay dhaleen walaalaha iyo carruurtay dhaleen adeer baad u tahay sooma ayib dumarkooda ma gey ma geydin sooma raggina waa la mid gabadhaad adeerka u tahay maad guursan kartaa saas way maanaa macnaha waxay noqonaysaa waa raxim waa waa daa raximin maxram maxram way macnaha yacni mar haddaadan dumarkooda guursan karin karinooda geyi karaynin kan la dhashay ee ragga ana isku manzilay joogaan way macnaha oo waxaa la yidhaahdaa waa waa daa raximin maxram baa la yidhahda daa raximin maxram saasay noqonaya macnaha waxaa ka mid a masalan yani abtiyaasha iyo eedooyinka alla mida maxaadila eedooyinka iyo habaryaraha iyo abtiyaasha iyo adeerada ayaa iyaguna la mida ah macana ayib laakiin awlaaddoodu ma galayaan sidaasayda aduu masladaas waa masle khilaafiya laiskuma waafaqsana xadiiskuna waa xadiis daciif ah way macana xadiisku waa xadiis daciif alimaam shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu ku xasriyey keliya dadka markay gacantaada soo galaan xoroobaya wuxuu yidhi waa usuusha iyo furuucda oo keliya usuusha waa dadkii ku dhalay furuucduna waa dadkaa dhashay nimankii ka farcday xawaashida walaalaha iyo wixii dhinacyaha ka imaanaya ayuu kuma jiraan buui macnaha wacan cimraan bni xuseynin radi allahu canhu ana rajula nin ba actaqa wuxuu xoreeyey sittata mamaaliika lix addoon buu xoreeyey oo lahu isaga u sugnaatay cinda mowtihi dhimashadiisa agteeduu xoreeyey laba midkee buu yidhi isagoo oo xanuunsanaya oo jiran oo muxtadar ah oo lagu soo xaadiray sakaraad ah yuu xoreeyey mise isagoo fayow oo caadi ah buu wuxuu yidhi markaan dhinto xor baa tihin labadaba waa laga fahmi karaa ana rajula nin baa actaqa xoreeyey sittata mabaaliika addoommo lixa ah, lahu oo isaga u sugnaatay buu cinda mowtii dhimashadiisa agteeduu xoreeyey ninkaasoo lam yakun uusan ahaanin lahu isaga maalun xoolo oo hayruhum aan lixdaa addoon ahayn xoolo aan lixdaa addoon ahaynna kamaba naxaba intaabasuu leeyay fa dacaa markaasuu yeedhay bihim iyaga rasuulullaahi baa u yeedhay sal alay aslam kaalaya buuri addoommadii baa loo yeedhay fajazaahum nebigu waa qeybiyey alaaan saddex qaybood buu u qaybiyey saddex saddex buu u kala dhigay uma kadibna aqraca wuu qori tuuray baynahum dhexdooda lix hadday ahaayeen oo aslaas loo kala dhigay yani waxay noqonayaan laba iyo laba iyo laba saasman yani ulusulus waay lixda uluskeedu waa laba sooma marka aslaastu waa jamcu ulus aslaastu waa jamcu ulus lixda marka uluskeedu waa laba marka labo iyo labo iyo laba buu uqeybiyay saas man fajazacahum wuu qaybiyey oo wuu kala gooyey alaaan ulul buu u kala qaybiyey saddex meelood saddex meelood buu u kala dhigdhigay uma kadibna akraca uu qori tuuray baynahum dhexdooda labuu halkan istaaji labana halkaasu istaaji labana halkaasu markaasuu u qori tuuray nabigu sal ly fa actaqa markaasuu xoreeyey inayni labuu xoreeyey wa araqa wuu addoomeeyey arbacatan afar ka midana addoonnimadii buu ku celiyey wa qaala markaasaa wuxuu ihi lahu ninkii sidaa yeelay qawlan hadal buu ku yidhi shadiidan oo adag hadal adag buu u jeediyey ninkii isagaha amacna ah, rawaa muslim baa weriy ayb xadiisku laba mid waay haddii ay tahay markii aan dhintobaad xortihiin oo isagoo oo caafimaad qabo fayow hadduu sidaas yidhaahdo ninku addoommada noocaasa waxaa la yidhahdaa mudabbar mudabbar mudabbarka waxaa la yidhahdaa waa addoonka xorayntiisu ay ku xidhan tahay ay ku xidhan tahay muxuu ahay way inoo imaan doonto waxay ku xidhan tahay dhimashada sayidkiisa markaa dhintaad xor tahay buui inta addoonkiisu intuu nool yahay sayidkiisu addoon buu ahaanaya maalinkuu saa u dhinto buu xornimadiisa qaadanaya intaan xadiisku uu yahayna way suuroobi kartaayo wuxuu daliil markaa u noqonayaa addoommada gadaal lagu xidhiyo xornimadooda lagu xidhay geerida sayidka lagu xidhay intaynan xoroobin waa lagu tasarufi karaayo waa la gadi karaa waa hee waa la gadi karaayo waa lagu tasarufi karaa xadiidka waxaa kaloo suuroobi karaysa inay macnaheedu tahay ruux xanuunsanaya oo isagoo xanuunsanaya addoommadiisii ama tasarufay oo addoommadiisii xanuunkii ku xoreeyey oo markaasna waxay noqonaysaa masaladu ay qaadanaysaa xukmu tabaruc fi lmarad ruuxu xanuunkuu ku dhiman rabay haddii uu isagoo xanuunkii hayo uu wax sadaqaysto sadaqadiisu waxay noqonaysaa sidii dardaaran oo kale yacni intaad fayowdahay ood caafimaad qabto baad tasaruf leedahay laakiin marba haddaad cuslaato hebel intaa ha la siiyo hebelna saasa qaato hebelna saa ha yeelo waxa halkaa ha la mariyo waxaasoo dhan waa la joojinaya wax soconaya maaha waxaa la samaynayaa waxa aad bixisay intaad xanuunsanaysay hadduu uluf xoolahaagii saddex meelood meel baad dardaarmi kartay sooma intaad nooshahay xoolahayga markaan dhinto baa wax dardaarmaya saddex meelood meel baa kuu bannaan somaynaa sooma labada meeloodoo kale waxaa iska leh dadkii dhaxalka lahaa soomaa oo awoodba uma lihidba markaad xanuunsanayso xanuun culusna uu ku hayo xoolahaaga waxaad kaga tasarufi karto waa un saddex meelood meel waay saddex meelood meel wixii ka badani kuma tasarufi karto nebigu sal lay aslam ninkani markuu xoreeyey lixdii ee xoolaba uu ka naxay geeridiisa agteeda isagoo xanuunsanahaya ka dhig ayuu xoreeyey muxuu sameeyey nebigu sal lay slm y soo muusan ulusna wuu fuliyey oo wuu xornimadii uu siiyey ile waa intuu ku tasarufi karay sooma laba sulutna oo afar addoon u dhigantana waa la buriyey tasarufkiisiiyo addoommaa laga dhigay oo dad baa dhaxlaya hadduu dhinto wa dadkii dhaxalka lahaabaa sidaa masaladu inay tahay xilligu ruuxu xanuunsanayo tasarufkiisa iyo siismadiisa iyo tabaruciisu inuu dardaaran xukunkiisa qaadanayo ayaa waxaa ku tegay jumhuurta imaamu maalik shaafici iyo axmed ibni xambal saasay qabaan leannu haddaan sidaa la dhihin bini aadamku sidiisaba waa u badan yahay intuu waxoogaa rajaynayo inuu caafimaad qabo sii noolaanahayo xoolaha waa kaydinaya sadaqayse lagu kari maayo laakiin markuu yaro cuslaado oo nafta ka yara samro wuxuu bilaabayaa inuu kala daadiyo oo yidhaahdo hebel intaa siiyo hebel intaa la siiye hebel intaa la siiyo kala daadi kala tuur hebla sii xaasku inta ha qaadato carruurta wixii wuxuu gelhayaa inuu kala sayro markaasi marka talabku lama gabdoono in gacanta lagu qabto waay ma tasarufi karto waxaad ku tasarufi karta oo xadardaarmi lahayd keliya saddex meelood meel baa kuu furan ama inta hadda aada naftu kaa dhacin sadaqeeyo dad sii ama dardaarula waxaa tidhahdaa markaan dhinto kadib hebel ha la siiyo hebel hala siiyo ama intaad hadda joogto xanuunku ku hayaba bixiyo gacanta ka saar ciddii aad siin lahayd hawl kuu taalla wa laakiin marba haddaad xanuun culus gasho tasarufkaagu ama wasiyo ha noqdo ama markaa gacanta ka dhiiba tasarufkaagu waa saddex meelood meel xoolaha wixii intaa ka siyaadsan waa kan soo marnay mawquufun cala ijaazati alwarata dadka dhaxal kale waa inay ogolaadaan hadday diidaan ma soconayso sidaasuu xadiidku faaidinaya xadiiskaasu faaidinaya waxaa kaloo laga faa'iidaysan eh, oo iyadana loo deliishadaa addoonka saan horeyba u sheegnay addoonka mudabbarka ehe sayidkiisa uu yidhi markaad dhintaad xor tahay addoonka noocaasa intuusan addoon sayidku dhimanin oo xilliguu xoroobi lahaa intaan la gaadho waa lagu tasarufi karaa waa la gadan karaa sidaana xadiiska waa loo daliishaday wacan safiinata radi allahu canhu canhu can safiinata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa mamluukan baan ahaa mid la leeyahay oo liummi salamata ummi salama u sugnaaday mid addoon oo la leeyahay oo umu salama u sugnaaday baan ahaa fa qaalat markaasaa waxay tiri umu salama actiquka safiinow waan ku xoraynayaa wa ashtaritu waxaana shardiyaysan calayka korkaaga waxaan ka shardiyaysan an takhduma inaad khidmayso rasuulallahi inaad u khidmayso sal lay aslam maa cishta intaad nooshahay ah, safiinow war waan ku xorayn laakiin xoraynta aan ku xoraynayo shardi waxaa u ah oy ku xidhan tahay inta aada nooshahay inaad nebiga u khidmayso sidaasaan kugu xoraynayaa ayib xadiidka ama waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wannasaa'iyi waalxaakim uu saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay nasaaina ina wuxu uhi laa ba'sa biisnaadihi sheekh albaanina wuu taxsiiniyey xadiidka fi saxiixi sunan abi daawuud xadiisku marka xadiis sugan waxaana laga faa'iidaysanaya addoonka markaad xoraynayso shardi waad ku xidhi kartaa shardi jaa-is oo bannaan xerayntiisaad ku xiri karta ayib waxaad dhihi kartaa muxuu ahaayey waxaan kugu xoraynaya inaad hebel u adeegto waxaan kugu xoraynayaa inaad islaamka u khidmayso waxaan kugu xoraynayaa shardi ah inaad jihaado waxaan kugu xoraynayaa shardi ah inaad cilmiga faafiso shardi khayr ah waad shardi waad uga dhigi kartaa sidaasuu ku xoroobayaa intuu nool yahayna waa inuu shaqadii iyada hayd qabto sida umu salma radiallahu canha ay shardi uga dhigtay inuu nebiga sal alay slam u khidmeeyo safiina sidaasuuna ahaayo intuu noolaa nebigu khaadimu u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayb marka waxaa laga faaidaysanaya tabaruca aad baxsanayso inaad shardi ku xidhi karto tabaruca aad baxsanayso aad shardi ku lanno cifqigii xorayntu waa tabaruc ayb waxay leeyihiin haddii Eh, ay suuroobi weydo shardigii lagu xidhay khidmadda ahaa inuu khidmeeyo adeego shardigaas hadduu suuroobi waayo wixii lagu xidhay shardiga looga dhigay qiimihiisiibaa addoonka laga rabaa wuu xidhoobay waxaa la yidhi maalan shaqadaa inaad qabato oo islaamka u qabataan kugu xoreeyey way suuroobi weyday shaqadii iyada ahayd wixii ku bixi lahaayoo kharasha iyo qiimaheedii ayuu bixinaya saasuna ku xoroobay shardigiina saasuu kaga baxaya an caaishaa radi allahu canha ana rasuul lah sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi inama alwalaau waluhu liman cid buu u sugnaaday liman cid keliya ayuu u sugnaaday actaqa addoonka xoraysay muttafaqun caleyhi buhaariy muslim baa wariye fii xadiiin xaal u ahaaday xadiis dhexdii dawiilin oo dheer xadiiska xadiiskaa soo marnay qisadii bariira soo ma garanaysa qisadii bariiraan ku soo marnay oo bariina waa tii sayidiyadeeda addoon bay ahayd leeyahay sayidiyadeediibaa waxay kuleesheeyeen way mukaasabeeyeen haddaad xoole intaa leeg noo keento xor baata xoole intaa leeg haddaad noo keento xor baata ayadoo xoolihii laga rabo bay caaisha u timid marka markaasay tidhi caaisho xoolahaasaa layga rabaa xornimadaydiina ku xidhan tahay caaisha markaas waxay ku tihi kax ku noqo hadday ogol yihiin inaan xoolaha kaa bixiyo walahaagana anigu aan yeesho baa kaa bixinaya bariina way tagtay saydiyadeedii bay uma tagtay waxay tidhi xoolihii waa layga bixinaya laakiin welihii ma yeelanaysaano ruuxa xoolaha bixiyey baa yeelanaya maya bay dheheen labaan isku rabnaa inaan xoolo kaa qaadannona waan runa oo xoolo aan helno walahaaguna inuuna dhaafo ma rabno inaan yeelana caaisha waxay tiri aniga ma kari kari jir haddaan walahaaga yeelanayn kaa bixi arrinkiiba nebiga u sheegay sal alay slam waa nebigu marka masaajidka iska taagay oo khudbada isla taagay oo rasuulku yuri sal alay wasalam maa baalu rijaalin ama ah, baalu qawmin maxay yihiin rag muxuu ahay shardisanaya shuruud aan ilaahay kitaabkiisa ku walin diinta ka mid ahay ah, ruuxii shardi dhigta aan diintana waafaqsanayn waxba kama jiro xataa boqol shardina ha noqde xadiisku marka saasuu ku yimido inama alwalaau liman actaq walaha maxaa la ydhahda marka walaaha waan soo marna waxa weeye marka uu sayidku addoonkiisa xoreeyo xidhiidh waxaa ka dhalanaya sida xidhiidhka nasabkoo kale ah calaaqa waxaa ka dhalanaysa xoreeyaha iyo la xoreeyaha u dhaxaysa oo aan go-aynin oo sida nasabkoo kale a u tegtoma xadiiska soo socdaa kaanado oo aan la iibin karin oo aan la geli karin oo aan la muxuu ahay la wareejin karin xidhiirkaasi marka xoreeyaha iyo la xoreeyaha u dhaxeeya kaasaa wala la yidhahda ah, walahaasi marka yaa iskale ciddii wax horaysanaa iskale ciddii wax horaysan ayaa iskale cidda xoraynta bixisay oo xoolaha ka bixisay ama ruuxan bilaash ku xoraysay ama intuu soo gaday sidaa ku xoreeyey ruuxaasaa walaha iskale xidhiirkaa weligiisa uu lahaaday saas daraadeed baa waxaa leeyahay mawlaa fulaan bariira hadda waxa ladhihi bariira mawlaatu caaisha saas wey mawlaatu caaisha safiina hadda waxaa laleeyahay mawlaa ummi salama sooma zayd ibnu xaarisa waxaa la dhihi jiray mawlaa rasuuliillah sooma usaamat bnu zayd mawlaa rasuuliillah saas wey marka waa walaa lcidqi waa waa walaa lcidqi walahaasi waxaa kale uu ku imaan jiray walaa lislaam ah, walaa lislaam oo ruuxii ruux intuu sabab u noqdo soo islaamiya waxaa la dhihi jiray mawlaa bani fulaan ama mawlaa fulaan baa la dhihi jiray walaa lislaamna waa jira waxaa kaloo isagi jiray walaa lxilki nooc taxaalufa idi dhex marhaya oo uu jiri jiray isagana waa la dhihi jiray waxyaalahaaso dhan waa ku imaan jiray macna marka walaha noocaasa kale ee xoraynta ka dhashaay ciddii wax xoraysay unbaa iskale an ibni cumar radiagolyah maslada iyada wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi alwalaau xidhiirkaas sayidka iyo addoonkiisa uu xoreeyey dhex marayaay luxmatun waa calaaqo oo ka luxmati nasabi nasabka calaaqadiisoo kale ah laa yubaacu lama gado walaa yuuhabu lamana hibeeyo oo waxaa wariyey ashaaficiyu waa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana waalxaakim iyo xaakim wa asluhu xadiidka asalkiisuna fi saxiixayni buu ku sugan yahay buhaariyo muslim buu ku sugan yahay bikayri hada lafdi lafdigan lafdi aan ahayn ayuu ugu sugan yahay buhari muslim lafdiga buhariy muslim ay wariyeen waxa weeye naha nabiyu sal lay aslam can bayci lwalaai wa can hibatihi nabigu wuxuu reebay walaha iibintiisa iyo hibeyntiisu iyo bixintiisu nabigu reebay lafdiga buhaari muslim ay soo saareen kaas waa ayib amaa lafdigan inoo yaalla alwalaau luxmatu ka luxmati nasab qolyahan uu sheegay xaafidku baa warinaya macnaa waxaa laga wadaa bimacnaa nasabka bini aadamku iib ma galo sooma oo dhihi maysid nasabkayga iga iibso ruux rabana lagama iibiyo lama soo geliyo mid ka baxayo isaga tegahayana ma iibsado oo intuu lacag dhaafsado isagama tago nasibku wax iibgala maaha sooma waa wax dhalasho ku yimaada wax suuq la geeyo maaha wakadalika lama hibeeyo lama bixiyo saas maan oo ma dhixi karaysid yani yaa nasabkayga ku sadaqaystaa sadaqo ma galo bixinna ma galo hibana ma galo saas man muxuu ahaaye sidaasoo kaleeto weeye marka calaaqada ka dhalata isxorayntu sayidka uu xoreeyey sayidku addoonkiisan uu xoreeyey calaaqadaas isagaa iska leh ma ka wareegto mana bixin karo mana iibin karo mana hibayn karo isagaasay ku xidhan tahay ayib hadduu dhintana ma la dhaxlayaa mise cidduu ku wareejiyo ku wareegayaa masale kale aan soo marnaan umalanaya taqriiban meel kale kusoo marnay culimada ijmaac bay soo guurinayaan qaar ka mid ah in calaaqadaasi ama muxuu ahaayey walaagu inuu sida nasabkoo kale yahoo la gadaynin lana hibayn karin lana bixin karaynin waa masale laysla ogol yahay xadiidkana nasku ah baabu lmudabbari waalmukaatabi wa ummi lwaladu baabu ah. saddex nooca addoommada ka mida ah. mudabbarka waxaa la yidhahdaa huwa aladii culliqa cisquhu bimowti maalikihi baa la dhaha waa addoonka xorayntiisa lagu xidhay dhibashada sayidkiisa sayidkiisana wuxuu yidhi markaan dhintaad xor tahay mudabbar maxaa loogu bixiyey marka liannahu muctaq can dubur ama min dubur ah, gadaal ila duburka gadaal baa la dhaha sooma duburka gadaal baa la dhaha yacani nolosha gadaasheeda bay xirnimadiisu ku xidhan tahay waa dhimashada sayidka iyo noloshiisa wixii ka dambeey bay ku xidhantaa mudabarkaasaa mukaatabkana waxaa la yidhaahdaa waa tacliiqu cisqi alcabdi cala adaa'i maalin aw naxwihi addoonka xoroobidiisa in lagu xidho inuu xoolo bixiyo iyo wixii la mid ah, ah intaa isii ama hal mar i wada sii ama si munajam aho taqsiid aho in yar in yara iisii markaad xoolaha ii dhammaystirtana xor baad mukatab baa layidhaha waa tii hadda bariire aan kusoo sheegayna soo magaranaysaa taasna mukatab ale sayidku intuu xarujeeda addoonku intuu xoolaha iska bixinahaye ee uu ku maqan yahay ee uruurinahaye ee mukaatab baa la dhahaya markaa mukaatab waa ka qur-aanku sheegayo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ah, kaatibuuhum la heshiiya oo xoolo inay idin siiyaanoo sidaa ku xoroobaan kula heshiiya haddaad ku ogaataan wax khayra haddaad xoolo inay iska bixin karaan ogtihiin inay iska bixin karaan haddaad ogtihiin la kitaabtama oo ballan waxaan u jeedaa heshiis la gala ay ku xoroobaan saas qur-aanka amray marka culimada isku khilaafsan yihin hadduuba addoonkii ha shaqeeyo ha xamaalo oo ha tabcado oo hadduu iska bixin karo wixii lagula heshiiyey inuu sayidku heshiiskaa la galo sidaana ku xoroobo sayidka ma waajib bay ku tahay mise waa u mustaxab qur-aanku waa amree fakaatibuuhum eh amarkaasima wujuubun faa-iideyn ibni jariir abri imaam lfusariin wuxuu ihi nacam sayidka waajib bay ku tahay marba hadduu odonku iska bixin karo waa inuu kitaabada la galo mukaatabada la galo jumhuurtuse waxay qabaan alamru lilistixbaab amarkaasi waa un sunno mooye waajib ma aha bay qabaan adiga mukaatabka ninkaasaa layidhahda adoonkaasaa la yidhahda ama ragga ama dumar aha ummulwaladkana waxaa la yidhahdaa waan soo marnaye waa addoonta sayidkeeda u ilmo dhasho waay ah, umulwalad baa ladhaha waa addoonta sayidke sayidka ayaa yani xaas ahaanbu ugu tagaa gogoshu ugu tagaa uur bay qaata ilmay dhashay marba hadday ilmo dhashay oy sayidkeeda u dhashay umulwalad baa la dhaha ayaduna axkaam khaasay saddexdu marka addoommaday ka mid yihiin mudabbar iyo mukaasab iyo umulwalad way fara badan yihiin ah, raqiiqa kaamilka ah waxaa ka mida ah mubacamkan soo maraynay oo qayb inay xor tahay qaybna uu addoonka yahay oo u tegi doona isaga can jaabirin radi allahu canhu ana rajula nin oo min alansaari ansaarta ka mid a ah, ayaa actaqa xoreeyey ghulaaman addoon oo lahu isaga u sugnaaday can duburin xagga dambuu ka xoreeyey xagga dambe maana wixii noloshiisa ka dambeeyuu xorayntiisa ku xidhay markaan intaad xor tahay buui walam yakun mana ahaanin lahu ninka maalun xoolo oo kayruhu aan addoonka ahayn xoolahiisoo dhanna addoonkaa unbuba ka naxaaba xoolo kale ma leh ayib ile addoommadu waa xoolo wa addoommadu xoolahay ku tirsan yihiin dhinac waxay kaleeyihiin baa la dhahaa axkaamtii xoolaha dhinacna waxay kaleeyihiin axkaamtii bini aadamka yani waa la kala gadan oo waa la kala iibsan oo waa la milkin oo wahaakada marka xoolo aan addoonka ahayn ma leh fabalaqa wuxuu gaadhay dalika arrinkaasi annabiya nebigu gaadhay sal lay fa qaala nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam man yashtariihi minii war yaa iga gadanaya addoonkii gadaal laga xoreeyo nebigu waa soo qabtay hadduu soo qabto uu yeedhayna wuxuu yidhi suuquu keeyey war yaa gadanaya buui man yashtariihi minii waa beeca loo yaqaano baycalanka w man ama bayc musaayada la yidhahda bayc musaayada bayc musaayada iyo bayccalanka waxa la yihahda waa beeca annaga u naqaan maadada sooma maadada ama xaraashka meelaha inta la dhigo yaa ku daray la dhasoma yaa ku daray ayb marka man yashtariihi minii yaa iga gadanayo w suuqaa la geeyay dadkao dhan bay u furanta fashtaraahu waxaa iibsaday nucaym bn cabdillaahi baa iibsaday biamaani miati dirhamin sideed boqoloo dirham buu ku gatay mutafaqun caleyhi buhari muslim baa wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaaday faxtaaja ninkiibaa baahday faxtaaja dhacyo noqonaysa ah. ninka xoola ma lahayn hal addoon buu ka dhaxay addoonkiina waa xoreeyey markuu xoreeyeyna faxtaaja waa baahday yani baahi baa qabatay xoolihii uu lahaa halkaa addoonna gadaal buu ka xoraysan yaho markaa intaad xor tahay waay ninkiina waa baahan yaho kaata waa gaajis waa rabaatay nabigu sal l sl addoonkiibu soo qortay maxtaajadaas lafdigaas marka bukhaariba iskale wa fii riwaayati nasaaiyi iyi i riwaayadiisa waxaa ku sugan wa kaana waxaa ahaa calayhi ninkaa korkiisa daynun dayn baa ahayd ah, ninka markuu adoon halkaa addoonee xoolaba uu ka naxo uu xoraynayo dayn baaba lagu leeyahay oo dad baaba xoola ku leh fabaacahu nebigu waa gaday wuxuu ku iibiyey biamaani miati dirhamin sideed boqoloo dirham fa acaahu wuu siiyey sideed iyo boqoloo dirham markuu ku iibiyey ninkiibuu gacanta ku geliyey qabsuu yidhi sideedan boqoloo dirham wa qaala wuxuuna ku yidhi iqdi gud daynaka dayntaada ku gud buu ku yidhi anoo dayn liigu leeyahay baan tabaruc samaynahayaayoo xoraynayaa socon mayse xoolahan qaadoo daynta lagu leeya dadka dayntooda u gudbaa laya wa anfiq calaa ciyaalikana waa dhammaystiro xadiis kale uu ka reeba mooye siyadadaasuu wata wa anfiq ku nafaqee calaa ciyaalika ciyaalkaagii reerkaagana ku nafaqee bale dayntana iskaga gud baahidaadana ku dawan bale xadiidku wuxuu faa'iideynayaa calaa mashruuciyati tadbiir addoonka xorayntiisa in lagu xidhi karo geerida sayidka arrintaasna waa laysoo ogolyahay inay bannaan tahay ayb alimaam maalik caleh raxmatullah wuxuu leeyahay hadduu yidhaahdo markaan intaad xor tahay isagoo fayow dardaaran bay noqonaysaa wuuna ka noqon karaa ibnulqaasim ayaa sidaas isaguna qaba ayib alimaam ibnu xaniifa isagu wuxuu leeyahay waa tadbiir kamana noqon karo kama noqon karo laakiin xadiidka waxaa ka muuqda in uu ku tasarufi karo inuu ku tasarufi karo oo mudabarka intuusan weli xidhoobin oo la gaarin dhibashadiisay inuu ka noqon karo gadi karo maadaama nebiguba gaday sal lay slam aslam laakiin waa goorma fii riwaayat albukhaari waxaa ku sugan hadduu baahdo riwaayada nasaa-ina waxaa ku sugan dayn haddii lagu yeesho quyuudaasay ku xidhaysaayaniwarewaadkeedaba ku xidhaysaa sidaana waxaa ku tegay shaafici axmed ahlu daahirka abu thawr iyo culimada xadiidkaa sidaa qaba in la gadi karo oo dib intuu ka noqdo uu iibin karayo macnaha ayib waxaa laisweydiinayaa culimmadu ay weydiinayaan hadduu yidhaahdo markaan dhintaad xor tahay markaan dhintaad xor tahay ma wuxuu ka xoroobayaa xoolihiisii oo dhan mise ulus unbuu ka xoroobayaa jumhuurtu waxay qabaan xoolihiisii saddex meelood meel unbuu ka xoroobi karaa saddex meelood meel unbaa xoroobi karta xoolaha intoodii kale dardaaranoo kaley noqonaysaayo warasadiibaa iskale kuma tasarufi kale leeyihi maana sidaas w وعn cmr بn شhucaybin can abihi can jaddihi can اnabi sal lay aslam qaala nebigu wuxuu yidhi almukaatabu addoonka lala heshiiyey oo xoolo uu bixinayo inuu ku xoroobo lagula heshiiyey cabdun waa addoon maa baqiya inta ay hadhay calayhi korkiisa min mukaatabatihi heshiiskii lala galay iyo xoolihii lagula heshiiyey intay ka laaban tahay dirhamun dirham intuu ka laaban yahay ayib addoonka lala heshiiyey ee lagula heshiiyey intaa isii waadna xoroobi intaa haddaad isiiso wixii lagula heshiiyey inta dir hal dirham ka laaban yahay addoonnimadiibuu baaqiya weli waa addoon axkaamtii addoonnimadu qaadanaya akhraja waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey biisnaadin xasanin sanad xasan ku wariyey wa aslu xadiidka asalkiisuna cinda axmeda axmed agtiisuu ku sugan yahay wahalaaati iyo saddexda kale ayib wasaxa waxaa saxiixiyey alaaadu waxa weyaan waa maa cada man cada muxuu ahaa ibn maaja haba saddexdii kale wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey wa kadalika dahabi baa saxiixiyey tirmidi baa taxsiiniyey sheekh albani sanadkiisuu taxsiiniyey fi lirwa waxaa kaloo taxsiiniyey alimaam nawowi fi rawda ibnu mulaqin isagana fi lbadri buu ku saxiixinaya xadiikani waa xadii sugan xadiikani waa xadii sugan muxuu faaiideynaya mukaatabka heshiiska lala galay addoonka ee la yidhi xoolaha haddaad issiiso xor baa tahay xoolaha haddaad issiiso xor baa tahay inta uu xoolihii bixbixinayo hal mar hadduu wada dhiibo la garayo markaa uu dhiibay buu xoroobaya laakiin hadduu xoolihii in yar in yaru bixinayo de ruux shaqaynaya maalinba wuxuu soo helu geeyaa bil baa lagula heshiiyaa sanad baa lagula heshiiyaa qayb qayb buu bixiyey qaybina way ku laaban tahay ma addoon baa mise waa xor su-aashu waa tahay xadiisku wuxuu tilmaamayaa inta xoolihii lagula heshiiyey wax ku laaban yihiin xat hal dirhamba ha noqday waa addoon goormuu xornimo qaadanayaa kulli xoolaha dhan markuu iska bixiyo markaasuu xornimo kaamil ah uu qaadanayaa ayib waxaana sidaa ku tegey culimada badankood abu xaniifa maalik shaafici iyo keyrkood sidaasay qabaan saas man lakiin xadiis noo soo socdaa jira oo sii tafsiilin doona yani addoonnimada axkaam baa ku xidhan soo ma xornimadana axkaam badan baa ku xidhan addoonnimadana axkaam badan baa ku xidhan saas daraaddeed waa in la caddeeyo goormuu xornimo qaadanayaa buuxda goormuuse addoon yahay marka la xukumo inuu addoon yahay muddada uu addoon yahay akaamti axkaamtii addoommadu qaadanaya markuu xoroobana axkaamtii axraartuu qaadanaya wacan ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lah sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goorti kaana uu ahaaday liixdaa kunna midkiin waa dumarkiisu la hadlay mid idinka idinka mida markuu u ahaado mukaasabun addoon ay la heshiisay addoon ay xoolo kula heshiisay oy xoolo ka sugayso sidaa ku xoroobayo hadday middiin leedahay mid idinka idinka mida hadday addoon noocaasa leedahay oo wa kaana uu ahaaday cindahu addoonkaa agtiisa maa yu-addii wax uu ku gudo xoolihii xoolihii wuxuu isaga gudo u bixiyana wuu haystaa faltaxtajib ha iska xijaabto minhu xaggiisa barba hadduu heli karo wuxuu isaga bixin laha heshiiskiina ay la gashay ha iska xijaabto ajnabi wey markaa rawa axmed baa walarbacatu iyo afartii wasaxa waxaa saxiixiyey atirmidiy baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay laakiin xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira la yidhaahdo nabhaan mawla ummi salama oo ibnu xasmi uu leeyahay waa majhuul bayhaqi waa sidoo kale tilmaamay jahaaladiisa ayb saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu shaafici sheekh albanina fi lirwaa buu ku daciifinaya ayb weliba wuxuu leeyahay xadiidka bacfigiisa waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid a ah, ummahaatu lmu'miniin nabiga xaasaskiisa sal ly aslam ayaa waxay ku camal faleen xadiidkan khilaafkiisa iyagaana xadiiska muuqata siduu raawigu sheegayo dadka xadiiska lagula hadlay oo uu nebigu ku yidhi idaa kaana liixdaa kunna iyagay ahaayeen ayagiina waxaa laga hayaa inay ku camal faleen xadiidka khilaafkiisa marka sanadkiisuna waa daciif camalu ummahaati lmuminiinana waa khilaafsay xadiidku marka ma sugna xadiidku ma sugna yuusan sugnaan laakiin muxuu faa-iideynaya asalahaan horta waxa waaye waxaa laysku haystaa addoonka ay haweenta muslimadda ihi leedahay ee addoonka u ah ma sidii nin ajnabiyay ula dhaqmi oo jirkeeda iyo ma arki kara miya lama khalwoon karo mise waxay ula dhaqmaysaa nin aan ajnabi ahayn fil asli bay masaladu khilaafiya tahay marka culimada qaar ka mida ah waxay qabaan haweenta addoonkeedu ajnebi kama ah qur-aanka daahirkiisaana macnaha faa'iideynaya oo alla wuxuu yidhi aw maa malakat aymaanukum dadka muxuunaha ay iska asturaynin waxaa ka mid a ah dadka gacmihiinnu ay hanteene addoommada idiin ah taas maanaa in badanoo salafka ka midaana qabaa sidaa haddii la yidhahdo marka oo la yidhahdo haweenta muslimadda ah addoonkeedu iskama asturayso ajnabina kama aha ayib heshiis bay la gashay inuu xoolahaa siiyo oyna markii xoolaha uu keenana uu xoroobo intuu heshiiskaa ku jiro ma weli wuxuu u yahay ajnabi miyuu ka yahay mise weli addoonkeedii weeyaanoo iska asturi mayso teebuu qaadanayaa xadiisku marka wuxuu leeyahay haddiiba heshiiskii dhaco wuxuu isaga bixin lahaa ee uu ku siin lahaana uu haysto markaa uu gacantiisaba uu ku jiro markaaba ajnabi buu kaa noqday iska xijaab iska xijaab ha sugin inta uu gudayo marba hadduu heli karo kaana isagoo xoroobo kale laga soo qaadaya culimada qaarkood waxay leeyihiin macnaa waxaa laga wadaa yani eh, istixbaaban baa laga wadaa istixbaaban baa laga wadaayo waa ixtiyaad loo dadaalayo dumarkii nebiga sal lla alay wasalam oo dadaal ahaan waxa waaye sida dadaalku ku jira taxariga iyo ixtiyaadku ku jiro marba hadduu heshiiskiina aada la gashay xoolihiina uu heli karo ka soo qaad sidii nin xoroobay oo kaleo ajnabi ahaan ka dhig dadaalkaa qaata ixtiyaad iyo istixbaab weye mooye laazim ma aha wey oo sababtu waxa weeyaan de rasmiga waxay noqon lahayd markuu xoolaha bixiyo sooma soo hadda mayna xadiis ka horrey maynaa sooma hal dirham intuu ku laabayaa soo addoon wey lama dhihin markuu iska astura leeyahay marka waa ixtiyaatan bay leeyahy waa un dadaal un macna dadaala unbaa laga wadaa si xadiisku hadduu asaxay noqon lahay xadiidku hadduu asaxo lakin xadiisku waa daciif وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري يؤدي وجديا المكاتب أدونك لله شيء بقدر ما بقدر ما عتق inta xorowday qadarkeeda minhu isaga ka xorowday wuxuu gudayaa diyata alxuri ayuu gudayaa ruuxa xorta ah magtiisoo kaluu bixinaya wa biqadri maa raqa inta uu addoonka ka yahay qadarkeediiyo qiyaasteedana wuxuu gudayaa diyata alcabdi buu gudayaa addoonka diyadiisuu gudaya rawaaxa wariye axmed axmed baa wariyey wa abu daawuuda والنسائي كذلك حاكم اي دار قطني ايا يولا سو ساري وحا صحيح حاكم على شرط البخاري وكصحيح ذهبي باقوا فقيه شيخ الباني ورجال ورجال صحيح ترمذي حديث هو تحسيني حديث المحدث وقال تفضل هذا تدوي قريه صحمه وحا صح يودى يودى سامي قريه صح صح, صح yuwaddaa waa laga magbixin waay almukaatabu addoonkii lala heshiiyey biqadri maa cataqa qadarka uu ka xoroobay qadarkiisa xoroobay waxaa laga magbixinahayaa diyat alxuri ruuxii xorta ahaa diyadiisii baa laga magbixinayaa wa biqadri maa raqa qadarka uu addoonka ka yahay oo uu addoomoobayna waxaa laga magbixinayaa diyat alcabdi addoonka magtiisii baa laga magbixinayaa marka yuwaddaa waayo yuwaddaa weeyo waa magbixin yu-addiina waa gudid marka yu-addiidu sax maa yuwaddaa waayo yuwaddaa waa laga magbixinaya almukaatab xadiiskani macnihiisa waxa waaye addoonkii waa lala heshiiyey sayidkiisii baa la heshiiyey wuxuu yidhi haddaad ii keento boqol kun xor baa tahay boqolkii kun buu qaar bixiyey qaarna waa ku laaban yihi soo mubacad maa isagoo sidaasaa la dilay isagoo sidaas baa la dilay ayib magtiisu maxay noqonaysaa boqol kun ayaa lagula heshiiyey konton kubu bixiyey kontonna way ku laabnayd haafna xor buu ka yahay haafna addoon buu ka yahay nin baa dilay magta laga bixinaya noocayd ma xor magtii baa laga bixinayaa mise addoon la dilay buu noqono qiimo addoon baa la bixinaya xadiisku wuxuu inayey qadarka uu ka xoroobayna waxaa la bixinayaa ruux xor horca ah, magtiisii baa la bixinaya qadarka uu weli addoonka ka yahayna magtii addoonkaa laga bixinaya oo say noqon kartaaba say noqon karta waxa waaye haaf isaga ka mida markuu xor yahay kama soo qaad xoolihii nis buu bixiyey nis buu xor yahay sooma ruuxii dilay waxaa laga rabaa nin muslima oo xor ah naftiisii niskeed ila nis buu xor yahay sooma meeqo waay konton geela way nisna weli waa addoon niska uu addoonka yahayna maxaa lagu samaynayaa niskaa waa la qiimaynayaa ilan addoommadu mag konton iyo labaatan ayo ma leh sooma addoommadu magtooda konton iyo labaatan iyo qiyaasku an male markay addoommo yihiin haddii la dilo laakiin waxaa la yidhaahdaa waa la qiimeeyaa suuqaa la tagayaa waxaa laleeyahay leeyahay addoonkan la dilay maanta suuqa haddii la geeyo sicirkeegu geli laha wallaahi maanta waa suuqoodu waa fiican yahay intaasuu goyn lahaa ninkii dilay waxaa la leeyahay waxaa lagaa rabaa intaa intuu suuqa ka joogay adiga nin sacaagii dilay oo kale wahay hashaadii nin dilay maxaa laga rabaa soo hashii qiimaheedii lagama rabo wahaakada addoonka ruuxii diinana qiimihiisii baa laga rabaa sooma addoonkii marka haaf waa xor ruux xor ah magtiisii haafkeed horta uu bixin qaybta uu addoonka ka yahayna qiimihii ay suuqa haddii la geeyo uu ku yeelan lahaa oo geli lahaa buu bixin ma la fahmi marka qaybta uu addoon ka yahayna addoonnimaa loo xisaabin oo sicri suuq baa la fiirin qaybta uu xor ka yahayna xorta magteedii baa laga bixinaya sidaas xadiiska macnaha laga wado macna yuwaddaa waa laga magbixinayaa almukaasabu addoonkii lala heshiiyey biqadri maa cataqa qiyaasta xorowday iyo qadarka xoroobay minhu xaggiisa diyatan xuri baa laga magbixinaya wa biqadri maa raqa intiisa iyo qadarkiisa addoomoobay ee addoonnimada baaqiga ku ana waxaa laga magbixinayaa diyata alcabdi addoonka magtiisii baa laga magbixinaya ayib sidaas waxaa qaba culimo badan baa qaba wacan camr ibni khaaa culimada qaar ka mid ah ku tega macnaha qaar badankood waxay qabaan inta wax ku laaban yahay waa addoon ahaan buu loola dhaqmiyo magtiisu waa mag addoon saasay u badan yihi amaa xadiidkan walow culimada qaarkood ay leeyihiin wax ku camalfalay ma jiro haddana bacdu ahlilcilmi baa qaatoo ku camalfalay ayib haddii xadiis sugan yahayna sida imaamu shaafic caleyh raxmatullaahi uu leeyahay xadiidka nebigu hadduu sugnaado hebel baa ku camalfalay in lagu xoojiyo uma baahnaba soma sidiisaa nas mustaqila xuja mustaqila waa hebel baa ku camalfalay iyo hebel baa ka tegay wax looga baahay maba jiraba sidaas daraaddeed xadiisku hadduu sugnaado waa yajib alcamalu bih an camr bni xaariin amr bn waxaa laga werin akhii juwayriyata ummi lmuminiin juwayriye walaalkeed ahaa juwayriyadin ummlmuminiin yani muminiintu hooyadood ahayd xaaskii nebiga ahayd radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa taraka kama tegin rasuululahi sal lay slam rasuul alleh cinda mowtii dhimashadiisa agteeda dirhaman wax dirhama kama tegin dirham waa wax fidda lacag fidda kama tegin walaa diinaaran diinaarna kama tegin lacag dahab ka samaysanna kama tegin walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin cabdanku waa addoonka labta ah amaduna waa addoonta dhadigka ah wey macana walaa shay-an waxbana kama tegin walaa shay-an lafdi kale wuxuu ahaa walaa shaatan baa halkaa la geliya shay bukhaari ay rajaxayaan walaa shay-an waxbana kama tegin nebigu sal ly slm ilaa baklatahu baqashiisii mooye albaydaaa ee cadayd wa silaaxahu iyo hubkiisii mooye uu ku dagaalami jiray wa ardan iyo dhul mooye dhulkaasoo jacalaha uu ka yeelay sadaqatan sadaqa uu ka dhigay mooye wax kale uu ka tegay male inuu wax ka tegay iskaba dhaafo isagoo daynku lagu leeyahay buu dhintay oo dayntiiba uusan iska bixin nebigu sal alay slam ayib oo dirciis dircu gaashaanku ku dagaalami jiray nin yahuudiyaaba u haystaba cidhaadh u haysta oo nebigu soddon soddon saac oo shaciir ah uu ka daynsaday ninkaasaaba sii haysto oo dayntiisa sugahay saasuu nabigu ku dhintay sal alay slam ayb xadiiska waxaa laga faaidaysa yani hadda baabkan kitaabka waxaa lagu keenaa kitaabu zuhdi zuhdiga iyo adduunyada muxuu ahay inaan la israacinin iyo adduunyada ruuxu inu iska fududeeyo iyo tana xadiiska asal ahaantiisa halkan wa laakiin halkan waxaa loo keenay in adoonka eh, mxu adoonta umulwaladka ah adoonta umulwaladka ah ee sayidkeeda u dhasha ilma u dhashay sayidkeedu markuu dhinto inay xoroobayso inay xoroobayso addoonnimo aynatan baaqi kusii ahaanan waa sida mudabarkao kale waay addoonka mudabarkan soo marnoo kale umulwaladka waa taasoo kale umulwaladka marba hadday sayidkeeda u ilmo dhasho waxay sugaysaa sayidka dhimashadiisa sayidku markuu dhinto way xoroobaysaa inta iina xoroobinoo sayidkeedu uusan dhimanin ilmay dhashay ma la gali karaa mise lama gadi karo kitaabulbuyuuc baan kusoo marnay kitaabulbuyuuc baanu kusoo marnay laakiin hadda waxaa laga hadlayo sayidkeedu markuu dhinto way xoroobaysaa xaggee laga qaadanayaa xadiidka masaladaas masaladaasi xaggee xadiis kaga jirtaa waxay kaga jirtaa nebigu wuxuu lahaan jiray sal lla alay wasalam addoon la yidhaahdo maariyat lqibtiya maariya alqibtiya oo asalkeedu ka jeedo qibtiyiinta masr soma cops ma layidhaha qoladan yani mxuu ahay masaarada ahee masaarida masr ku nool abubafiska ah halkanna waxay ku leeyihiin kaniisad iyo sbitaal bay nairobi ku leeyihin soo maqaanaa masaarida asalkeedu marka waxay ka jeertaa qibtiyiintay ka jeertaa maariyat alqibtiya addoon noocaasu marka lahaan jire waana tii u dhashay wiilkiisii ibraahim ilan caruurta intooda kale nebiga sal l carurtiisa kaleo dhan khadiija dhashay halkaa wiilna waxaa u dhashay maariya u dhashay ilmo kale nebigu waa dhalayba sal l dumarkiisa kaleo dhan wax ilmo u dhalay ma jiro marka addoontiisii maariya ee wiilka u dhashay umulwaladka u ahayd nebigu markuu dhimanayo way noolayd xilligii cumar ibnu khataab bay dhimatay oo khaliifka ah ayada oo nool iyuu nebigu dhintay xadiiskuna muxuu leeyahay nebigu kama tegin addoon iyo addoontoona soo su-aal laysma weydiinaya aawe maariyatu lqibtiya sooma meeshaasaa waxaa laga qaatay marba hadduusan nebigu addoonna ka tegin addoonna ka tegin maariyatu lqibtiya waxay xorooday markuu nebigu dhintay saas maala oo dhimashadiisii bay ka xorooday maadaama ay umulwalad ahayd xadiidka markaa saasaa loo deliishanayaayo ummulwaladku sayidka dhibashadiisay ku xorowdaan saasaana baabkan hadda loo soo geliyay xadiidka wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ayumaa amatin addoon kasta oo walada dhasha min sayidihaa sayidkeeda xaggeeda ilmo ka dhasha sayidkeeda xaggiisa ka ilma dhashoo sayidkeeda uu ka ilmo dhalo fa hiya iyadu xuratun waa xor bacda mowtihi dhimashadiisa kadib xor waay akhraja waxa weeye xadiidka soo saaray ibnu maaja baa soo saaray walxaakim ayib kadalika axmed iyo daarimi iyo daaraqutni bihaqi soo saaray akhraja waxaa soo saaray ibnu maaja walxaakimu biisnaadin sanad bay ku soo saareen daciifin oo daciif ah warajaxa waxayna rajaxeen jamaacatun koox oo culimada ka mid a ah, waqfan xadiidku inuu mawquuf yahay calaa cumar raxmatullah wuxuu leeyahay shiriik bin cabdillahi alqaadi baa ku jira oo isaguna sayi ulxifdi ah admuhim ah, xadiidka sanadkiisu waa daciif cilada labaadee xadiiska u qabaay waxa weye waa waqfiga oo mawquuf calaa cumar wa ma aha xadiis marfuuco nabiga gaadhsiisan ma aha sidaana waxaa rajaxaya culimo badan baa rajaxaysa iyagan ayib oo ibni xajar uu ka mid yaha fi talkhiis bayhaqi iyo keyrkoodba waxay leeyihiin xadiiskan dhahaya addoontu markay sayidkeedu u ilmo dhasho markuu dhintay xoroobaysaa waa qowlu cumar iyo xukumkiisii xadiis marfuuco nebiga ka sugan maaha sidaas ayaana raajix xadiidku waa mawquuf waxaana uu xoojinayaa fahamkii laga fahmay xadiidkii hadda aynu soo marnay ee ahaa muxuu ahay xadiiskan ka horreeyey xadiiskii camr bn xaari ayb wacan sahl bni xunayfin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sal lay slam ana rasuula sal lay slam qaala wuxuu yidhi man acaana ruuxii u kaalmeeya mujaahidan ruux jihaadaya fii sabiili lahi jidka ilahay ku jihaadaya oo caawiya ama wuxuu u baahnaa ku caawiya ama reerihiisa usii haya ama danihiisa usii qabta si uunu caawiya aw amase haariban ruux daymoobay caawiya fii cusratihi caydnimadiisa dhexdeeda culayska iyo caydnimada haysta dhexdeeda ku caawiya oo dayntii ka bixiya oo kaalmeeya oo garab qabta aw amase mukaatiban addoon heshiis galay caawiya fii raqabatihi qoortiisa dhexdeeda ku caawiya siday qoortiisu u xoroobi lahayd oo addoonnimada uga bixi lahaa ku xoreeya ku caawiyaan mukaatibku waa addoonkii sayidkiisa heshiiska la galeen soo marnay hadduu wax siiyo inuu xoroobayo waxay ku heshiiyeen aw amase mukaatiban yani caawiya oo kaalmeeya fii raqabatii qoortiisa dhexdeeda ku caawiya siduu u xoroobi lahaa adallahu llaahu ruuxaasi ilaahay baa hadhaynaya yowma maalin laa dilla hadh uusan jirin ilaa dilluhu alla harkiisa mooye hoos maalin uusan jirin ka alla mooye maalinkaasuu ilahay hoosaynaya ilaa dilluhu waxaa laga wadaa ilaa dillu carshihi ah, yani ilaa dillu carshihi siday riwaayad kala caddeeyeen oo allaha carshigiisa hooskiisa ayuu harsanaya way macna oo waxa wariye ahmed ahmed baa wariye wa saxahu waxa sahihiyay buu al-hakim baa sahihiyay kadalika waxa sahihiyay al-hafid ibn fi al-badr bi kusahisi sawan hadithku sawa dha'if sanadkiisa waxa ku jira la yiraahdo abdullah ibn muhammad ibn aqil oo saduq fi hadithihi layna ah, ah layna ah, baxti baa ku jira kaasi laakiin waa rooye oo xadiiskiisu xasan buu noqon karaa nin la yidhahdo cabdulaahi ibnu sahl ibnu xunayfin alansaari ayaa cilada xadiidka ah oo muxuu ahaayey culimmadu ay leeyihiin waa majhuul axmed ibn cabdiraxiim alciraaqi wuxuu leeyahay ma garanayo kama fii dayli lkaashif kadalika ibn xajar fii tacjiili lmanfaca wuxuu leeyahy laysa bimashhuur ninkaasi marka waa majhuul maadaama uu majhuul yahay ninkaas sanadka uu ku jiro sababtiisuu xadiidku daciif leeyahay saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey asheikh alalbani caleyh raxmat ullah fii daciif aljaamici asagiir buu ku daciifiyey xadiidku marka xadiid sugan maa hadduu sugnaado se muxuu kutusaya hadduu sugnaado wuxuu faa-iideynayaa dadka lala galay heshiiska addoommada addoommada sayidyadoodu la heshiiyeen ay xoolaha ka sugayaan sidaana inay ku xoroobaan doonaya in la caawiyo oo loo kaalmeeyo oo laga bixiyo waxay ku xoroobi lahaayeen taasi fadligeeda waxaad ka garan kartaaba allah tabaaraka wa tacaala wuxuuba ka mid dhigayba sideedda suufi ee sekada la siinayo sideedda qaybood ee aayaddii fi suurati tawba allah uu sekada ugu qaybiyey sideeddaa mid ka mida waxa weye wafi riqaabi sooma wafi riqaab waa qooraha xorayntooda wa axaadiis kaloo farbadano nebigu ku amrayna waa jiraa in la caawiyo leanna saan horeyba usoo tilmaanay shareecada maqaasideeday ka mid tahay in dadka addoonnimada ku jira lagu dadaalo sidii addoonnimada looga saari lahaa oy u xoroobi lahayn xornimo u qaadan lahaayeen dadaalkaasi dartii baa marka amar loo amray maalka ilaahay baytulmaalkaa laga caawin oo sakadaa laga caawin oo muxsiniintaa caawin oo in muxuu ahay kii uu addoonka u ahaana waxaa amar lagu siiyey hadduu wax iska bixin karo la gal heshiis muslimiintii kalena waxaa la yidhi iyo baytulmaalkii iyo zakadii iyo dowladdii iyo kulli iyo dadweynihii caawiyaa la yidhaha coroobe marka maqaasida shareecaday ka mid tahay shareecadu sideedasaan soo tilmaamnay tatashawaf ilaa taxriiri alcabiid addoommada in la xoreeyo bay u hanqaltaagaysaa oo ku dadaalaysaa inay baaqi addoonnimada ku sii ahaadaan dadaalkeeda maaha intay addoonnimada baaqi ku yihiin axkaam bay leeyihiin sax laakiin inay kusii baaqi ahaadaan ma aha maqaasida shareecadu ay yani waxay doonayso u hanqaltaagaysa maa inay saarto oo ka saarto addoonnimada baa maqsadkeediiy ujeedadeeda macna hada billahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wcala ali saxbi wasalam